الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من xaal أهل النار kitaabkii waxaan ku jirnay kitaabu الducاء min الkitaabi والsuنة waxaan maraynay ducadii konton iyo labaad ee qur'aanka ku soo aroortay waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allahuma xabib ilayna الإimaan وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ducada waxaa laga soo qaatay waa muqtabasun min suurati اlxujuraat suurat اlxujuraat bay ku jirtaay oo laga soo qaatay allah subxaanaه wa tacaala waxaa laga baryayaa oo la weydiisanayaa inuu iimaanka ku jeclaysiiyo qalbigaagana sidoo kale uu ku qurxiyo allaahumma allow xabib ilayna aliimaana xabib ilaynaa na jeclaysii xaggeenna aliimaana iimaankana jeclaysii wazayinhu rabbiyow iimaankii ku qurxi fii quluubina quluubteenna wakarih rabbiyow na necbaysii ilaynaa xaggeenna alkufra gaalnimana rabbiyow na necbaysiyo markaa hanagu ridin walfusuuqa iyo daacada rabbiyoo laga baxo fasuuqnimo walcisyaan iyo ilaahayoo lagu caasiyo oo amarkiisa laga hor yimaado wajcalnaa rabbiya waxaad naga yeeshaa min alraashidiina kuwa hanuunsan ee rushdiga alle subxaanahu wa tacaala raadiya ee ariiqa toosan ku hagaagsan rabbiyo naga yeel baa lagu ducaysanayaa ducada markaa waxaa laga soo qaatay fii suurat alxujuraat allah subxaanaه wa tacaala muminiintuu ka soo sheekeeyey iyo inaanan loo baahnayn inay hadalka rasuulka sal اllahu alayh wasalam ka dhinac hadlaan oo hadalkiisa kor ugu qaadaan qowlkiisa ay ka hormaraan kadibna waxaa kusii xigtay alla subxaanaه wa tacaala inuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaءakum faasiqu binabain fatabayanuu an tusiibuu qowma bjahaala fatusbixuu calى ma facaltum naadimiin wاclamuu ana fiikum rasuula اllah low yuطiicukum fi kaiira min اlamri lacanidtum walaakina allaha xababa ilaykum اliimaan ilaaha iimaanku idinla jeclaystay wazayanahu fii quluubikum qalbigiinana wuu ku qurxiyey wakaraha ilaahay wuxuu idinla nacab yahay ama idiin nacbaystay alkufra inaad ku dhacdaan walfusuuqa walcisyaan kadib alle wuxuu yidhi ulaa'ika hum araashiduun marka adigu waxaad odhanaysaa wajcalnaa min araashidiin rabbiyow naga yeel marka raashidiinta ilaahu naga yeel taasaad ku ducaysanaysaa ducada kale qur-aanka laga soo qaatay waxa weeyaan oo lala jeclayso qofka muslimka markuu ducaysanayo ilaan ducadu waa cibaado weeyaan waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay waxaa ka mid in ilaahay la baryo ducadu waxa soo dega waxa imaanaya waxaan imaaninba way u fiican tahay in la ducaysto calaykum biducaa buu yidhi rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa ku haysta iyo waxaana kugu dhimbao ducadu way anfacaysaa taasaa la doonaya qofka muslimka markaa inuu ku ducaysto ducadan soo socotay qur-aankana ku soo aroortay waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo allahuma qinii shuxa nafsii wajcalnii min almuflixiin allaahumma allow qinii iga ilaali shuxa nafsii naftayda bakhaylnimadeeda ilaahu iga ilaali ashuxu culimmadu waxay leeyihiin alluga alcarabiya waxa weeyaan huwa albuklu maca alxirsi bakhaylnimo iyo dadaal isku jira weeyaan qofka bakhaylka il hadduu yahay bakhiil baa la dhihi lahaa laakiin shubxa ka sii daran waxbana ma bixinaysid maalkiina aad baad u jeceshahay waad ku dadaalaysaa taasaa shuxa la dhaha waa markaa wuu ka sii daran yahay bakhaylnimada qofkaan bakhayl marka la dhaho iyo waa shaxiixba marka la dhaho shaxiixnimadaa daran bal iska daaya wuxuu ka xun yahay dadka wax bixinaya ayuu rabaa inay waxay bixinayaan ay reebtaan qof wax bixinaya hadduu arko wuxuu le maxaad u bixinaysaa dad masaakiin siinaya ehelkaagaa jooga masjid buu ku bixinaya guri maad ku dhisatid bakhiilnimadiisii waxay sii dhaaftay dadka kale wax bixinaya ayaa dhibaysa marka wax ilaah laga nabgalo soo maaha laga magangalo allahuma qinii shuxa nafsii wajcalnii rabbiyow iga yeel min almuflixiina kuwa liibaanay iga yeel waxaa laga soo qaatay ducada iyadana aayadda ku jirta suura taqaabun ku jirta oo alle subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum اlmuflixuun ayib marka alle subxaanaه wa tacaala waa in laga magan galaa bukliga in laga galo weeyaan falaaxana la weydiisto ilan qofkii hadduu bakayl noqdo oo shaxiix noqdo ma liibaanayo adduunyadiina ma liibaanayo haddii maalkii u barakoobi maayo aakhiradiina maalkii baa la weydiinaya waxa uu u bixin waayey markuu geeriyoonayana alle subxaana wa tacaala wuu tilmaamay qur-aanka inuu odhanaya markaa lowlaa akhartanii ilaa ajalin ajalin qariib faasadaqa wa akun min asaalixiin walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha wallahu khabiirun bimaa tacmaluun markuu mowdku imaaduu leeyahy rabbiya wamaad dib idhigti waxbaan la bixi lahaa waxbaan sadaqaysan lahaa wakhtigaasoo kalena markay naftu ku qabato waxba lama sadaqayso saasaa lagu ducaysanaya markaa rasuulkeena sal allahu alayhi waalih wasalam alle subxaanahu wa tacaala min albkli wuu ka magangeli jiray ducooyinka sunnaday noogu iman doonaan ducadan markaa waxay kulansatay alisticaada min ashadd اlkhisaali اmadmuuma in ilaahay laga magangalo dabeecooyinka xunxun ee badanaa naf kasta laga helo waxa weeyaan dabeecaddaana waxaa weeyaan bakhaylnimada daran weeyaan ashux in ilaahay laga magangalo maxaa yeelay dadkoo dhan maalka waa jecel yihiin sidaa darteed qofka hadduu shaxiix noqdo maalkii buu aada ugu dhegayaa wuxuu malaynaya maalkan inuu waarinayo kadibna waxaad arkaysaa qofkii oo duqoobay tala aanan haynin maalkiisii hadda aanan xukumi karin dadka qaarkii waxaa ku dhacay bakhaylnimadooda dartood in markay jiradeen haddaa guryahoodii iyo beerahoodii dadkii ay dhaleen ay diidaan inay u gadaan oo dhakhtar ay ku geeyaan dad maal leh oo guryo haysta oo beero haysta oo gawaari haysta oo waxaa jira lacag loo ururiyey oo loo tuugsaday sida isbitaal lagu geyn lahaa ama biil looga soo bixin lahaa waa dhib soo maa maalkan ilahi wuxuu ugu talagalay inaad ku intifaacdo haddaad jirato inaad iibsato ood isku daweyso saasaa dhacday taana waxaa keenaysa boqolnimada keeni marka ha la ilaaliyo allah subxaanaه wa tacaala marka ha laga maangalo rasuulkeena salى اllahu alayhi wa alihi wasalam bkliga iyo shuxa inuu marad yahay uu noo sheegay sal اllahu alayhi waaalih wasalam xadiid alimaamu axmed uu soo saaray oo صaxiixa rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalih wasalam wuxuu tilmaamay cuduradii halaagay ummadihii naga horreeyey waxaa ka miduu yidhi markaa bakhaylnimada ka mida ah. rasuulkeena sal اllahu alيه waslm uu ka digay wuxuu yidhi iyaakum washux idinki iyo waxaan isaga digayaa inaad bakhaylnimo ku dhacdaan oo aad maalka intaad reebataan haddana aad jeclaysataan fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum maxaa yeeley bakhaylnimadu waxay halaagtay dadkii idinka horreeyey amarahum bilqaiica bakhaylnimadii waxay amartay bilqaiica qaraabadii inay gooyaanoo faqatacuu way gooyeen ilan wax markaad haysato qaraabadii baa ku soo wacaya abtigii baa ku soo wacaya in adeerkiibaa ku soo wacaya in abtigiibaa ku soo wacaya walaalkiibaa ku soo wacaya awowgiibaa ku soo wacaya qofkii shan aad kala tirsateen iyo toban baa ku soo wacaya saaxiibkii aad isgaran jirteen baa ku soo wacaya dariskiibaa ku soo wacaya markaasaad leedahay dee maalkaan niman yaho meel baad ugu ogeydeen aniga waxaad maqasheen qof waxbuu u haystaa ma telefoon unbaad ugu waalaysaan saasuu qofkii odhan markaa qaraabadii waad goyn soo maha markaa walaalkaagaa laga yaaba waxaynad u diiddo abtiga ba waxa laga yaaba hooyadaa la dhashay inuu intuu ku soo waco aad wax u diiddo hadde haddaad u diiddo sooma qaraabadii baad goysay amarahum bilqaiica bakhaylnimadii baa amraysa faqaacuu wa amarahum bilbukli bakhaylnimo bay amraysaa markaa fabakiluu markaasay bakhaylayaan wa amarahum bilfujuuri bakhaylnimada sidoo kale waxay ku amraysaa inaad xadka ka baxdo dembi ku dhacdo fafajaruu markaasay markaa la sameeyey fujaarnimo iyo markaa fisqi la yimaadeen taasay kugu xambaaraysaa maalka qaraabada hadduu udiido qaraabadnimadii waad goysay bakhaylnimadii baad adeecaysaa waxaa laga yaabaa maalka dadka baahan aad u diiday inaad waxan ku samaysaa dhici kara dadka qaarkii ay ku sameeyaan dadka qaarkii khamri bay ku cabbayaan qaarkood jaad bay ku cunayaan shiishad bay ku cabbayaan ciyaar bay ku gelayaan waxaanan loo baahnayn bay kusoo iibsanayaan qofkii u baahnaana waxaa laga yaaba ruuraalow ilmihii baa iga dhammaanaya inuu dhaco iga baaba'aya waxaan haysto male maanta baktiga iyo xalaala inuu kugu dhaco adigana waxaad ku jirtaa damaashaad iyo waxaad ku jirtaa maarag in waxaan waxba aadan ka helaynin aad markaa wax ku bixiso qaraabada wax la siiyana rasuulkeena sal allahu calayh wasalam aad buu ammaanay ah, waxaa laga helaa yuri cumrigan waa lagu dheereeyaa maalkan waa lagu badiya qofku ma doonaya yaa raba in maalka loo badiyo cumrigana loo dheereeyo falyasil raximahu yidhi qaraabadiisa xidhiidhi taasaa la doonaya bakhaylnimada markaa aad iyo aad bay u xun tahay wajcalnii min almuflixiin alfaa'iziina fi dunya wاlaakhira inaad ku ducaysato taana markaa qur'aanka laga soo qaatayo waa duco aad iyo aad u fiican rasuulkeena sal allahu alayh wasalam bijawaamic اlkelimi buu markaa ku dadaali jiray sufyaan اthawri raximah اllah baa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah waxaan tawaafayay buu yidhi kacbada nin baan arkay markaa ku ducaysanaya allaahuma qinii shuxa nafsii leh maantao dhan wuu tawaafaya wuxuu leeya allaahuma qinii shuxa nafsi allaahuma qinii shuxa nafsi kacbaduu tawaafaya ilaahu bakhaylnimo markaa iga ilaali wax kaluu ku daraya male duco kale kuma darayo waxaan ku idhi markaa war haddii maxaa dhacay tan baad ku ducaysanaysaa ducadan keliya maxaad ugu ducaysanaysaa markaasuu wuxuu yidhi inii idaa waqiitu shuxa nafsii lam asraq walam asni lam asriq walam asni walam afcal haddii laga ilaaliyo wuxuu yidhi bakhaylnimo ma sinaysanayo oo waxba ma xadayo oo dembi kale ma samaynayo yidhi saasaan ilaahay uga magangelayay ilan bakhaylnimada waxyaaba badan bay kugu xambaari waida arajulu ruuxa sidaa ku ducaysanaya waaba cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu aharkaa waxaa soo saaray markaa ibnu kaiir baa tafsiirkiisa ku sheegay sidaasaa markaa salafkii iyo dadkii hore saxaabadii alle subxaana wa tacaala bay markaa ka magangeli jireen cudurkaa xun ducada konton iyo afaraad waxa weeyaan allaahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar allaahuma rabbana rabbiyo aatinaa nasii fi dunya adduunyada dhexdeeda xasana wanaag nasii cibaadasan nasii camal fiican inaan samayno rabbiyow nagu irsaaq weeyaan wa fi laakhirati aakhirana xasana nasii rabbiyow janno nasii waqinaa cadaab annaar cadaabtana naga ilaali ducadaas waxa weeyaan min ducaaءi الnabiyi salى اllahu alayhi waaalih wasalam bay ka mid tahay qur-aankana way ku soo aroortay markaan waan soo marnay albukhaari baa soo saaray fii kitaabi tafsiir buu ku soo saaray aayaddii markuu fasirayay imaamu albukhaari suurat اlbaqara ku jirtay wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnaar buu ku soo saaray muslimna sidoo kale kitaabu اdikri wاdducaaءi wاtawbati wاlistikfaar buu ku soo saaray baabu fadli ducaa'i biallaahumma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar ducadan markaa waa tan ugu horeysa oo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ka sugan oo markaa uu ku ducaysanayey sunnada ku aroortay qur-aankana aroortay tii hore allahuma qini shara nafsi waa ducada ugu dambeysay qur-aanka ku aroortay ee sheekhu uu gebagabeeyey weeyaan allahuma rabbana aatina fi dunya xasana kitaabkan haddaan ku jirnay ducaa ducooyinka ugu horeeya sunnada kusoo arooray weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam taasoo ku ducaysan jiray waxaan soo marnay in rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ay ka mid ahayd ducooyinkiisa ugu badan ducadan inay ka mid ahayd kaanat akaru dacwaati nabiyi sal allahu alayhi waaalih wasalam allahuma rabbana inuu dhihi jira aatina fi dunya xasana lafdigan markaa culammadu waxay leeyiin walam yaأti miثlu hada lafdi اljaliili fi اlqur'aani اlcadiim allahuma rabbana ila fi dacwati ciisa calayhi الsalaam qur'aanka ducadan allahuma rabbana dacwadii nebiyullaahi ciisa uu ka baryayey allah maa-ide inuu usoo dejiyo allahuma rabbanaayo la isku dejiyo taa un bay qur-aanka ku soo aroortay bay culimmadu leeyihiin oo nebiyullaahi ciisa calayhi الsalaam waa kan yidhi allahuma rabbana anzil calayna maaidata min asamaa rabbiyo maaida markaa noo soo deji lafdigan markaa in lagu baryo allahumma waxay ka mid tahay marka alfaada fiican ee allah subxaanaه wa tacaala lagu ammaano oo lagu baryo gaaladii hore haddaa allahuma way garanayeeno haddaan waa kay ohan jireen haddaan ilaahay baryayo aquulu iyo allaahumma saasay ku baryi jireen rasuulkana sal allahu alayhi waaalih wasalam ducadiisa ugu badan bay ahayd oo ilaahay waxaad weydiisanaysaa khayray dunya walaakhira ducooyinkoo dhanna ilaahay la baryayo waxa weeyaan uun waxay kulansanaysaa in ilaahay adduunyada dhexdeedana khayr la weydiisto aakhirana la weydiisto sharna laga mangalo adduunyada dhexdeeda aakhirana sidoo kale laga mangalo ducadaa markaa way kulansanaysaa waxoo dhan bay kulansanaysaa qofka muslimka ah marka waa inuu ku ducaysto allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnaar ayib ducada konton iyo shanaad ee rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray oo min asunna sunnada xaggeeda ku soo aroortay waxa weeyaan xadiidka caaisha ayaa warinaysa radia allahu canha xadiidkana waxaa soo saaray albukhaari baa soo saaray kitaabu اlaadaan buu ku soo saaray baabu ducaa'i qabla asalaam in la ducayso salaanta ka hor intaana assalaamu calaykum la dhihin rasuulkeenna wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min fitnati الnaar wa cadaabi الnaar wa min fitnati اlqabr wa cadaabi اlqabr wa shari fitnati اlghinaa wa shari fitnati اlfaqr allahuma inii acuudu bika min shari fitnati اlmasiixi اdajaal allahuma اغsil qalbii bimaaءi الthalji wاlbarad ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم سداس رسولكنا صلى الله عليه وسلم كدعيسن جري اللهم إني أعوذ بك من فنة النار ربي وحان كان مغنقلي أعوذ بك من فنة النار naarta fidnadeedan kaa magangelaya fidnada macnaha waan soo marnay alimtixaanu waاlاkhtibaaru weeyaan carabtana fidnada waxay u yaqaaneen dahabka marka la guboo kale oo la dhalaalinayo baa waxay odhan jireen fatantu aلdahaba ida اkhtabartahu biالnaari litandura jawdatahu dahabka marka la gubayo oo la dhalaalinayo si loo ogaado dahabkii inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn baa waxay odhan jireen u isticmaali jireen fatantu dahaba dahabkii baan gubay marka cadaabtaad ka magan gelaysaa min fitnati الnaari cadaabta imtixaankeedaad ka magan gelaysaa wa cadaabi الnaari iyo naar cadaabteedaan kaa magan geli wa fitnata اlqabri qabriga fitnadiisaan kaa magan gelaya qabriga waan soo marnay xadiidkii albara bni caazib rasuulkeenna sal اllahu alayhi wasalam ilaahay buu ka magan geli jiray allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi اlqabri buu dhihi jiray cadaab alqabrigana waa shay jira oo qofka muslimka la doonayo ilahay inuu ka magan galo ahlu sunna jamaaca way way aaminsan yihiin kutubtooda caqiidada ay ku sheegaan qofka qabriga marka la geeyo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay laba malag baa uu imaanay labadaa malag midna munkar baa la midna nakiir baa lagu magacaabaa way soo fariisiinayaan qofka naftaa lagu soo celinayaa waxyaabo badan bay markaa weydiinayaan waa kan rasuulka lahaa qofka marka la aaso war ilaahay dembi dhaaf u weydiiya sidoo kale waxaad u weydiisaan ilaahay jawaabta fiican inuu ku sugo marka cadaab alqabri ha laga magan galo wa min fitnati اlqabri qabriga fitnadiisaan kaa magangeli wa cadaabi اlqabri iyo qabriga cadaabtiisa wa shari fitnati اlghinaa baan kaa magangelayaa shari fitnati اlghinaa shari fitnati اlghinaa waxa weeyaan shari fitnati اlghinaa hodantinimada fitnadeeda sharteedaan kaa magangelayaa waxa weeyaan qofka ilaahay maal markuu siiyo wuxuu la imaanayaa kibir wuxuu la imaanayaa xadgudub wuxuu la imaanayaa tafaakhur wuxuu la imaanayaa isle isla weyni buu la imaanayaa qofka maalka ilaahay markuu siiyo kibir buu la imaanayaa waxa weeyaan dadkao dhan wuu kafaani marka ilaahay qani markuu kaa dhigo inuusan fidnadaa iyo sharteeda kugu ridin baad ka magangelaysaa adduqyaan buu la imaanayaa maal buu haystaa dadkoo dhan buu rabaa inuu gumaysto qofkii wax gadan lahaa wuu fallisayaa qofkii badeeco la yimaada mid kale kaluu ka daba keenayaa atafaakur faan buu la imanaya wuxuu leeya aniga dadka noocaasa lama fadhiisto dadka noocaasa lama hadlo dadka noocaasa lama ganacsado meelaha dadka ay tagaanay u badan yihiin ma tago isla weyneyn iyo kibirba ku dhacay marka taasaad ilaahay ka magangelaysaa wa min fitnati marka waxaad leedahay wa min fitnati waxaan kaa magangelayaa wa min shari fitnati alkhinaa baan kaa magangelaya hodontinimada fitnadeeda sharteedaan kaa magangeli wa shari fitnati alfaqri faqriga fitnadiisa shartiisaan kaa magangelaya faqriga sidoo kale isagana shar buu leeyahay iyo fidnuu leeyahay qofka faqri markuu noqdo waxa weeyaan wuxuu hilmaamaya qadarkii allah subxaana wa tacaala dadka qaarkii waxaaba laga yaabaa inay yidhaahdaan ilaahay faqrinimada muxuu iila doonay dadko dhan wax buu siiyey aniga liima qorin miyaana wax helo marka jid xun uu wax ku raadsado taana waa laga maglaa marka ama faqrinimadii markaa gaalnimo inay kugu rido ilaahay intaad u carooto aad tiraahdo haddee maxay ahayd faqrinimadan marka aniga miyaa laigala jeedaa diintaana ii keentay faqrinimada islaamkii aad ka baxdo ama markaa haweeneydii markaa faqrinimada inay ku xambaarto zina jirkeeda inay gadato qofkii muslimka ahaa inuu zina la yimaado jirkiisii iibsado qatli inuu la yimaado dadkii dilo si uu wax u dhaco tuuganimo inuu la yimaado jidgooyo inuu la yimaado marka faqrigana ilaahay shartiisa waa laga magangala wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa marka inaad tiraahdo shari fitnati اlfaqri baan kaa magangelayaa allaahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangeli min shari fitnati اlmasiixi اdajaal beenaalihii isha la'a fidnadiisa shartiisaan kaa magan inaad tiraahdo adajaal dajaal waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu ka magangalay in badan waana fidnooyinka ugu weyne adduunyadan soo mari doona rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalihi wasalam dajaal wuxuu sheegay nebi kastoo ilaahay soo diray qoomkiisa dajaal wuu uga degay wuxuu lahaa dajaal baa soo baxi doona iska ilaaliya rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam maalin buu qoomka la hadlay saxaabadu la hadlay wuxuu yidhi nin dajaal dhahaa jira oo beenaale ah nebi kastana wuu ka digay laakiin aniga waxaan idiin sheegayaa calaamado nebiyadii hore ayna idiin sheegin ambiyadii hore maalin buu markaa istaagay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ilaahay buu ammaanay faahnaa cala allaahi bima huwa ahluhu kadibna dajaal buu sheegay wuxuu yidhi inii andirkumuuhu waa idiin ka digayaa wamaa min nebiyin ilaa qad andarahu qowmahu nebi ma jiro ilaa dajaal alle subxaana wa tacaala inuu markaa qoomkiisa uga digo nebi kasta amray nebi kastana wuu ka digay laqad andara nuuxun qowmahu nebiyullaahi nuux baa qoomkiisa uga digay wاnnabiyuuna min bacdihi iyo nebiyadii ka dembeeyey walaakinii aquulu lakum fiihi qowla lam yaqulhu nabiyu liqowmihi laakiin waxaan idiin sheegayaa ambiyadii hore qowmkooda waxaynan u sheegin waxa weeyaan taclamuuna annahu acwar ma og inuu hal ilbuula yahay markaa isha midigta ah ayaa ebir ah wa ana allaha laysa biacwar allahna subxaanaه wa tacaala acwar ma aha ishaasaa cawiran marka oo ebir ah alaa ina almasiixa adajaal kii isha la-a ee beenaalaha ahaa ee sharowga ahaa acwaru cayni اlyumnaa isha midigta ayuu layahay kaأna caynahu cinabatun طaafiyatun ishiisa waxaad u malaysaa xabad canab oo soo taagan cinabka soomaad arkin oo sidaa usoo taaganoo kalead u malaynaysaa sidaasay u weegaarantahay taasaa lagu garanaya rasuulkeenna markaa tilmaamahiisuna siiyey sifaadkiisa khalqiga iyo midda khuliqa buu noo sheegay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam sifaadka khalqigiisa lagu garanayo waxa weeyaan il buu laayahay tiisa khuluqigan akhlaaqdiisa lagu garanaya waa kadaab oo beenlow a ah weeyaan qof buu dilayaa kadibna wuxuu isku dayay inuu nooleeyo ma nooleyn karo taasaa lagu garanaya marka adduunyada meel kasta wuu tegayaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qofkii soo gaara dajaal ha ku akhriyo aayadaha ugu horeeya ee suurat alkahf ha ku akriyo alxamdu lilah aladii anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja qayima liyundira ba'sa shadiida min ladun wayubashir almu'miniina aladiina yacmaluuna الصaalixaati ana lahum ajra xasana maakihiina fiihi abada ha ku dul akhriyo yidhi kuwaas adduunyada meel kastuu tegaya toddobaatan kun oo yahuud baa raacaysa oo asbahaan meel la dhaho ku taalla iiraan ku taalla meeshay ka soo raacayaan dajaal nebiyullaahi ciisa baa duni doona aakhirka markuu soo dego baabulud meel lagu magacaabo ayuu ku duni doonaa oo shaam ku taalla meeshuu kaga takhallusayaa adduunyada meel kastuu tegay ilaa maka iyo madiine mooye maka iyo madiina rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu sheegay ilaahay jid kastoo soo gala malaa'ig buu dhigayaa oo difaacda oo seef sidaa ula taagan dajaal meel kastuu isku dayay haddaa inuu tago makiyo madiina waa laga difaacay dadkao dhan way ka cararayaan qabiil baa la dagaalamay hal qabiil oo carab baa la dagaalamay rasuul sidoo sheegay banu tamiim qabiilka lagu magacaabo kuwaasaa la dagaalamaya waa qabiilka sheekh maxamed cabdulwahaab raximah uu ka dhashay iyo sheekh cuthaymiin reerka uu ka dhashay kuwaasaa la dagaalami doona inta kale waa laga carara hor istaagay nacuudu biاllaahi min fitnati masiix dajaal marka salaada dhexdeeda waa in looga magangala allah subxaana wa tacaala fidnadiisa inayna kusoo gaarin ayib rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray sidoo kale allaahuma qsil qalbi ilaahu qalbigayga dhaq ilan qofka qalbigiisa waxaa daboola dembigaa daboola dembigana wuu kulul yahay marka dembiga waa wax kulul wa kulayl waad gubanaysaa naar oo kale marka ilaahay wuxuu ka baryi jiray qalbigiisa ilaahay inuu ku dhaqo allahuma qsil qalbii bimaai halji biyo markaa barafa ilaahu ku dhaq barafka biyihiisa ku dhaq dembigii wuu kulul yahay oo waa dabe baraf haddii lagu shubana wuu baaba'aya sooma ilaahu iga dhaq markaa walbaradi baradka iga dhaq yaxni bay dhihi jireen culammada soomaaliga waxa weeyaan almaau ljaamid yanzilu min asaxaabi qiطcan sagiira waxa weeyaan waa biyo yar oo isku dhegan oo samada ka soo dhacawa subaxdii oo kalea la arkaa geedaha dushooda uu ku dhici yaxnisoo lama dhaho taasaad leedaha marka waa biyaha subaxdii soo dega wey abo kuwaasaad leeda rabbiyo iga dhaq qalbigayga ku dhaq wanaqi qalbii ilaahow ku dhaq qalbigayga dhaq min alkhataayaa dembiyada ka dhaq oo waxaad u dhaqdaa kamaa naqayta sidaad u dhaqday athawba alabyada ama kamaa yunaqaana waa la dhahaa sida loo dhaqo dadku ay u dhaqaan kamaa naqayta sida aad u dhaqdo athawba alabyada maradii caddayd sida loo dhaqo min addanasi wasakda looga dhaqo sidaasaad ilaahay leedahay ilahu qalbigeyga sida uga dhaqo kamaa yunaqa athawb alabyad marada cad ilaa waa la ilaaliya soo marada cad marka la dhaqo horta gooni baa loo dhaqaa dharka laguma daro jiig iyo waxyaabaa lagu daraa lagu nadiifiyo kadib marada cad meel gooniya lagu waraa si dharka kale markaa uusan u hadlaynin sidaasoo kale ad ilaah ka baryaysaa markaa waxaad leedaha qalbigayga ilaah horta wuu gubanayaayo dembi wuu la gubanayaayo baraf iyo qabow ku dhaq kadibna ilaah u dhaq sida marada cad loo dhaqo loo ilaaliyo oo qalbigayga saafi uu noqdo ilaahay sidaa dad ka biradan uu qalbigaaga wuxuu ka dhigi nadiif buu ka dhigi dembiyadii oo dhan wabaacid allow kala fogee baynii aniga iyo wa bayna khataayaaya dembiyadayda kala fogee kamaa baacadta sidaad u kala fogaysay bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo waalmaqribi qorax u dhac sidaad u kala fogaysay ma isu iman karaan waa maxaal waa labadaas sidaad u kala fogaysay aniga iyo dembina ilaahu noo kala fogey waa duco aad aad u fiican ilaahu dembiyada iga dheeree waay iga xijaab dembi markaan arko ilaahu aan ka cararo yaanan ku dhicin ilaahu aan ku xasuusto weynidaada dembi markaan u dhowaa aniga dembigan kala fogeen allahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaa kaa magangeli min alkasli wahsi baan kaa magangelaya waxa weeyaan kasliga waxaa lagu magacaabaa waa wahsiga weeyaan kasalka waxay leeyihiin waa tarku اlcabdi ficla shayءi maca alqudrati calayhi qofka inuu camal ka tago isagoo samayn kara cajiska wuu ka gedisan yahay allahuma inii acuudu bika min alkasli wahsi baan kaa magangelaya anigoo camalkii samayn karaa inaan markaa samayn waayo salaaddii adigoo aadi kara jamaacadii ku tukan kara labadii ragcadood ee fajarka adigoo tukan kara oo soo jeeda baa waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kale kugu dhaafaan adigoo duhurkii jamaacadda tegi kara waxaa laga yaabaa t v aad degaysanayso ama ruur aad degaysanay inay salaaddii kugu dhafto habeenkii adigoo soo kacay oo salaatuleyl tukan kara oo ilaahay baryi kara baa waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kale kugu dhaafaan marka wahsiga iyo cajziga kulli ilahay waa laga magangalaa allahuma inii acuudu bika min alkasli wahsi baan kaa magangeli wاlma'hami rabbiya waxaan kaa magangelayaa dembi baan kaa magangel inaan dembaabo ayaan kaa magangelayaa min alma'hami nebiga sal اllahu alayhi waalihi wasalam waxyaabaha uu badan jiray waxaa ka mid ah ilaahay inuu ka magangalo min alma'ami wاlmaqrab allahuma inii acuudu bika min alma'ami ilaahu dembi inaan ku dhacaan kaa magangelayaa iyo wlmaqrami inaan qaamoobo oo deen ay igu dhacdo qof deenaysan inaan noqdaan kaa magangelayaa buu dhihi jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waa la weydiiyey rasuulka allow waxaa lagu yidhi salaadaada markaad ku jirto aad baad u badisaa dembi inaad ilaahay ka magan iyo dayne maxaa arrinkaa keenay aad bay u badan tahay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam hadal buu u tilmaamay wuxuu yidhi ina arajul idaa qarima qofka hadduu qaamoobo oo dayn hadduu xambaaro xadaa dadkii wuu u warramaayo wuxuu dhahaa deenta waxaan idiin keenayaa bishaan markay dhammaato fakadaba been buu sheegi inta badan dadka waad aragteen qof deen hadduu kaa qaato oo uu bixin waayo ama uu yahay dadka ku caanbaxay deynta inay qaataan oo aynan bixinin wuxuu ku leeyahay baritanku siini iisug jeeg buu kuu qorayaa jeegii waa lasoo bounsgarayn wuu soo noqonaya been buu sheegay sooma markaa xadaa fakadaba marka rasuulkeena sal allahu alay wasalam ma rabo been inuu ku dhaco saasuu uga magangeli wawacada sidoo kale ballan buu kula gelaya wuxuu ku leeyahy afar saac berri waxaad igu timaadaa bangiga hortiisa igu imow fa akhlafa maba joogaba ninkii teleefoonkuu dansaday sidaasay markaa deynta udhib badan tahay taasuu ilahay uga magangeli jiray min almahami wاlmaqram markaa qofka muslimka waxaa la doonayaa deynta inuu iska ilaaliyo amarkan ah, oo oh, uusan fududaysan dadku waa fududaystaan dad baanan deyn ka lahayn markaa eh, wax dana aanan ka lahayn kanuu ka qaadi oo oh, kanuu ka qaadi oo oh, kaasuu kasii qaadi rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalih wasalam deynta shanigeeda aad buu weyneeyey haddaa qof markaa dhintay wuxuu yidhi dayn ma lagu leeyahay haa aniga kuma tukanuu yidhi ninka saaxiibkiina ku tukada ilaa markii dambe qof uu yidhahdo anigaa ka bixinaya rasuulku markaas ku tukaday sal allahu alayh waaalih wasalam markaa dayntan la iska ilaaliyo sidaasuu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ducadiisa badan waxay ahayd wa bika min alma'hami waalmaqrami baan kaa magan xadiidkan markaa iyo ducadan waa duco saxiixa weeyaan albukhaari baa soo saaray qofka muslimka marka ha ku dadaalo inuu iska ilaaliyo daynta hadduu dayn qaadana alle subxaana wa tacaala ha u kaalmaysto allah subxaana wa tacaala qofkii dayn qaada oo niyadiisa tahay inuu iska bixiyo allah subxaana wa tacaala wuu ka bixinaya laakiin caadada hadday tahay tan un soo qaad haddana mid kale qof kale ka soo qaad haddana ka soo qaad waa khalaas adigana sharaftaadii baa ku baabi'i waa lagu ogaanoo dadkii o dhan baa isu kaa sheegiyo la odhan qofkaa daynta ma bixiyo cibaadadaadii o dhan baa hallaabaysa nacuudu biاllahi min dalik ducada konton iyo lixaad ee rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ohan jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasli wاljumni wاlharami wاlbukli waacuudu bika min cadaabi اlqabri wmin fitnat اlmaxya wاlmamaat buu ku ducaysan jiray xadiidka anas bni malik khaadimkii rasuulka sal allahu alayh wasalam ayaa wariyey waana xadiid saxiixoo albukhaari baa soo saaray fii kitaabi اljihaadi wasiyari buu ku soo saaray baabun maa yutacawadu min aljumni waxa ilaahay laga magangelayo ee fulaynimoa ayuu ku soo saaray rasuulkeena sal allahu alيh waslm markaa ducadan waa duca aad iyo aad u fiican kaana yatacawad ilaahay buu magangeli jiray wuxuu ohan jiray allahuma inii acuudu bika rabbiy waxaan kaa magangeli min alcajzi cajzi baan kaa magangelayaa cajziga waxa weeyaan takhalufu اlcabdi can ficli اlkhayri licadami اlqudra qofka inuusan samaynin ficilka khayrka ah isagoon markaa awoodin awood uma laha maana cajziga taas weeyaan wahsiga awood baad u leedahay laakiin cajziga awood uma lihin marka ilaahay ka magan gal waxaad rabtaa inaad cibaadaysato waxaad rabtaa inaad sadaqaysato marka cajzi baa kaa reebaya ilaaha ka magan gal allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasli iyo wahsi baan kaa magan gelaya shay adigoo samayn kara inaadan samaynin qur-aan baad rabtaa inaad barato maalin kasta waxaad leedahay de dugsi baan tegi doonaayo waxaan rabaa qur-aanka inaan bilaabo caafimaad waad qabtaa wakti waad haysaayo ma shaqaysid waad dhallin yar tahay wax waad xifdin kartaa haddana waxaa kaa reebaya wahsigii baa kaa reebi waxaad rabtaa qaraabo inaad soo ziyaarato wakti baad haysataa dad jiran inaad soo ziyaarato wixii oo dhanna gaariga aad ku aadi lahayd waad haysataa waktiga waad haysataa waa wahsi baa kaa reebi marka walkasl ilaaha ka magangal waljumni rabbiya waxaan kaa magangelayaa marka fulaynimaan kaa magangelayaa fulaynimadu waa shay xun rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay wuu ka magangeli jiray qofka waxaa daran markaa inuu fulan yahay haddana bakayl uu yahay waxoo dhan isugu darsamaan badanaana way israacaan culimmadu sidaasay leeyihin qofka hadduu fulan yahay bakayl buu noqonayaa deeqsi hadduu yahayna geesi buu noqonayaa badana way isla socdaan ilan maalkan bixintiisa haddaa geesinima kugu xambaari sooma bakaylnimadan fulaynimo oad ka cabsanaysa may wax kugu dhacaanayo waljumni baan kaa magangelayaa buu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ohan jiray waalharami duqnimaan kaa magangelayaa alkibaru wاraddu ilaa ardali cumari cumri min an uradda ilaa ardali اlcumri tii rasuulkeena sal allahu alay waslam ilahu ka magangeli jaweeda cantatow baan markaa kaa magangelayaa wاlbukli iyo bakhaylnimaan kaa magangeli tanna markaa shuxigii way ka gedisan tahay bakhaylnimada waxa weeyaan waa inaad iska gacan adag tahay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man danna biاlleyli an yukaabidah wa bilcaduwi wakhaafa bilcaduwi an yuqaatilah wa danna bilmaali an yunfiqah qofka habeenkii markaa ka caajiza inuu istaago fulaynimana ay ku xambaarto cadowga inuu la dagaalamo bakhaylnimana ay ku xambaarto maalka inuu badiyo falyukir min qowli اllaahi jala wacalaa laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah ow falyukir ha badiyo subxaana اllahi walxamdu lilah walaa ilaha ila اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah laakiin waxaa dhib ah adigoo bakhayla oo fulay haddana ilahay aanan xusaynin wax la yaable weeyaan wa acuudu bika wuxuu dhihi jiray waxaan kaa magangelayaa min alcajzi wاlkasl wاljumni wاlharami wاlbukli wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min cadaabi اlqabri baan kaa magangelayaa qabriga cadaabtiisa wa min fitnati almaxyaa nolosha fidnadeedaan kaa magangelayaa nolosha fidnadeeda way badan tahay inuusan ilaahay markaa uusan kugu fidnaynin waa qofka markaa muddata xayaatihi waxa fidno u imaanaya ee shahawaadka nisahoo kale haweenka inaan lagugu fidnaynin maal inaanan lagugu fidnaynin adduunyada dhexdeeda awlaadda inaanan lagugu fidnaynin ilan awlaadda waxaa laga yaabaa inaad sidaad u jeceshahay wax kasta aad ku seegto dariskii awlaadaada dartooda inaad isu nacdaan waalidkaagii awlaadaada dartooda inaad isu nacdaan xaaskaagii awlaadaada dartooda inaad isu nacdaan maalkaagii qaraabada inaad ku goyso marka ilaaha laga mangalo min fitnati اlmaxya waxa fidno adduunyada dhexdeeda ku imanaya walmamaati iyo ilaah waxaan kaa magangelayaa geerida fidnadeeda oo ah ilaahay qabriga inuusan kugu cadaabin ilaahay ka magangal iyo alle subxaanaه wa tacaala inuu ku waafajiyo kelimada laa ilaaha ila اllah muxamed rasuul اllah cinda اlاxtidaar marka nafta lagaa qaadayo inaad tidhaahdo laa ilaaha ila اllah oo ad dhimanayso maxaa yeelay rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah mukhlisa min qalbihi dakhala اljanna qofka hadalkiisa ugu dambeeya uu ahaado laa ilaaha ila اllah isagoo qalbiga ka odhanaya waxa weeyaan dakhala aljanna jannaduu gelaya fidnadaasoo dhan marka allah subxaanaه wa tacaala in laga magan galo weeyaan ducadaana waa duca aad iyo aad u fiican oo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam uu ku ducaysan jiray ducada konton iyo lixaad ee sunnada ku soo aroortay oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan allaahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqaa wa suuءi اlqaضاء وشhamaataة الأعdاء أkrajahu الbukhaariyu baa soo saaray min xadiiثi abi hurayra abu hurayra rasuulkeena sal اlahu alيه waslm ka warinaya rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam ummaddan waxyaabo badan buu uga tegey waxay samayn lahaayeenna wuu u sheegay siday ilaahay u caabudi lahaayeenna wuu u tilmaamay salaada siday u tukan lahaayeen wuu u tilmaamay siday u xajin lahaayeen wuu tilmaamay rasuulkeena sal اllahu alayh waslm salaada wuxuu yidhi saluu kamaa ra'aytumuunii usallii xajka wuxuu yidhi xajkii uu xajinayay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caami haada war camalkan samaynayo iga fiirsada oo igu daysada waxaa laga yaabaa sanadka kale inaanan soo xajinin oo aan wada kulmin rasuulkeenna bil iyo wax ka yar buu noolaa markuu xajiye kadib uu geeriyooday sala allahu calayhi waaalih wasalam ummadda markaa waxyaabahan oo dhan buu uga tegey turaaf buu uga tegey sunnuu uga tegay rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalam iyo kitaab alkitaab wasunna labaan idinka tege buu yidhi haddaad qaadataan ood qabsataan gadaashay aadan dhumaynin kitaabu اllaahi wa sunnatii buu yidhi sunnadiisii waa tan iyo ducadiisii markaa allahuma inii acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min jahdi اlbalaa balada iyo dhibka shiddadiisaan kaa magangelaya shiddo inay ugu dhacdo iyo dhib aanan awood u lahayn maa laa طaaqata le bi balaha taasaa lagu magacaabaa aljahdu biاlfatxi waxay leeyihiin huwa kulu maa yusiibu اlmar'a min shiddaةi wa mashaqa qofka waxaa asiibaya weeyaan oo dhib ah iyo markaa shiddo ah taasaa lagu magacaaba shidoo dhan baad ilaahay ka magangeli min jahdi اlbalaa shiddada markaa dhibkeedaan kaa magangelayaa wa daraki shaqaa rabbiyo waxaan kaa magangeli daraki shaqaa shaqinimo iyo halaag inuu isoo gaadho oo wii asiibaan kaa magangelayaa ashaqaa waxay leeyihin huwa alhalaag addarakana alluxuuq wاlwusuul ila shay inuu dhib isoo gaadho oo markaa shaqi aan noqdaan rabbiyo kaa magangelaya wa shaqaa wa suuءi اlqaضاء rabbiyow qadaha xumaantiisaan kaa magangelayaa maa yasuuءu اlinsaan wayuxsinuhu waxa weeyaan wax i murjiya inuu ugu dhacoon rabbigo kaa magangelaya wa suuءi اlqaضاء qadaha markaa xumaantadiisaan kaa magangelaya ma aha qofka qadaha rabbi inuu markaa ee loo qadaray inuu ka soo horjeedo laakiin wuxuu karahsado oo dhiba qofkii inuu asiibo buu ilaaha ka magangelayaa wa shamaatati alacdaa iyo cadowga markaa faraxiisa inuu ugu farxo dhib markuu ugu dhaco rabbiyo taasaan kaa magangelayaa xadiidkan waa xadiid saxiixa albukhaari baa soo saaray kitaabu dacawaat baabu tacawudi min jahdi اlbalaa buu ku soo saaray qofka muslimka ducada marka waa inuu badiyo weeyaan shamaatat alacdaa ilaahay wax marka laga magangalo weeyaan cadowgaaga markay dhib kugu arkaan dhib inuu ku soo gaaray oo ama qadar ha kugu dhaco ama balaayo kale ha kugu dhacdo cadowgaaga wuu ku farxaya maanta sidaasaa marka looga magangelaya allahuma ini acuudu bika min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqaa wa suuءi اlqaضاء wa shamaatat اlacdaa nebiyullaahi muusana waa kan alle subxaanaه wa tacaala ilaahay ka baryay falaa tushmit biya اlacdaa walaa tajcalnii maca alqowmi الظaalimiin waa kan nabiyullaahi haaruun buu ahaa ya bna umma laa taأkhud bilixyatii walaa bira'si walaa tushmit biya lacdaana mar kale waa kan yidhi walaalow markaa cadowga haygu farxgelinin waan khaldamay amarkaagii waan khilaafay ee marka cadowga yuusan nagu farxini ilaahay noo bari inuu markaa ilahay noo dembi dhaafo rabbi اkfir lii waliakhii waadkhilnaa fii raxmatika wa anta arxamu الraaximiin waa ka nabiyullaahi muuse ku ducaystay marka cadowga hadduu kugu farxo waxyaabaha qofka markaa dhibka u keena weeyaan qalbigaagii baa xuman stress baa markaa kugu dhacay wareer hadda cadowga markuu farxo marka waa in alla subxaana wa tacaala aan ka magan galnaa arrimaha iyo cadowga inuu naga farxo iyo min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqaa wa suuءi اlqaضاء iyo washamaatati اlacdaa ducada rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu ku ducaysan jiray ee sunnada ku soo aroortay ee konton iyo sideedaad waxa weeyaan rasuulku wuxuu dhihi jiray allahuma aslix lii diini اladii huwa cismatu amri waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirati alatii fiiha macaadii wajcal ilxayaata ziyaadata lii fii kuli khayr wajcal ilmowta raaxata lii min kuli shar xadiidka abu hurayra baa rasuulkeena sal allahu alيh wasalam ka warinaya muslim baa soo saaray kitaabu salaati اlmusaafiriin buu ku soo saaray rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam ducadaa buu alle subxaana wa tacaala ka baryi jiray wuxuu ohan jiray allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri rabbiyow i islaaxi diini diinteyda ii hagaaji ilan diintaada alle subxaana wa tacaala hadduu ku hagaajiyo adduunyadiina way ku hagaagaysaa diintaada haddayna ku hagaaginna adduunyo ku hagaagi mayso ilaaha ka bari markaa diin alladii diintaasoo markaa huwa iyadu ah cismatu amrii amarkayga kii badbaadinaya ah cismatu amri ilaahay inaad ka barido diinta waa tan lagu badbaado weeyaan oo markaa khayra iyo dunya waalaakhira lagu helo ina diina cinda allahi اlislaam waman yabtagi kayra اlislaami diina falan yuqbala minhu waxaad leedaha markaa rabbiyow diintayda islaaxi maxaa yeelay ra'sumaalkayga oo dhan waa diinta weeyaan alladii huwa cismatu amri ay maa yactasimu wayatamasaku bihi ashanu wاlxaal almru ashanu wاlxaal cismadana waxaa la dhahaa maa yuctasamu wayustamsaku bihi waxa lagu dhago weeyaan diintayda waa markaa asalkiis markaa diintayda iyo wixii aan qabsanayay iyo wixii aan ku badbaadayay diini ladii diinteedoo taasoo huwa cismatu amri amarkayga badbaadintiisii tii aan ku badbaadayey ilaahu ii hagaaji diinteeda markaa waaslix lii rabbiyow i islaaxi aakhiratii aakhiradeydana rabbiyow ii hagaaji allatii taasoo fiihaa dhexdeeda u ahaaday macaadii noqoshadayda akhiradan ilaahay inuu kuu badbaadiyo inaad alle subxaana wa tacaala ka barido oo alle subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo camal yowma alqiyaama ku badbaado ilaahay inuu ku waafajiyo camal wanaagsan adduunyadaadan uu ku hagaajiyo aakhiradan uu ku hagaajiyo ducadii aan soo maraynay la mid tahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana bay la mid tahay allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri wa aslix lii dunyaana alatii fiiha macaashi nolosha wanaagsanna waxa weeyaan aliimaan walcamal asaalix ilaahay adduunyada inuu ku siiyo man camila saalixa min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyanahu xayaatan ayiba waa adduunyada dhexdeeda walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhirana waxaa lagu siinaya waxaad shaqaysatay baa lagu abaalmarin wajcal ilxayaata rabbiyow xayaatadeenna noloshana ka yeel nolosha aan ku noolahay ziyaadatan mid ziyaado ah lii aniga iyo fii kulli khayrin mid ii ziyaadisa khayr kasta rabbi oo markaa wajcal ilxayaata adduunyadan aan ku noolaha ilaah ka yeel sabab iga yeel markaa oo camalkii uu iigu ziyaado khayr uu igu ziyaado ilaahu ka yeel wajcal ilxayaata noloshiina allow ka yeel ziyaadatan lii mid ziyaado ii ahoo aniga fii kulli khayrin khayr kasta ziyaado iigu ah oo adduunyadan intaan noolahay rabbiya waxaad iga yeeshaa inaan khayr siyaadsado noloshaydaan aan noolahay ha ka yeelin markaa shar inaan siyaadsado ee khayrka rabbiya uga waafaji baad ku ducaysanaysaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi oo alimaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaray alimaamu maxamed nasirdiin alalbanina silsilat axaadiid asaxiixa ayuu markaa saxiix kaga dhigay iyo saxiixa tarkiib tarhiib wuxuu yihi rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey su'ila nabiyu sal اllahu alayh wasalam min khayr الnaasi dadka yaa ugu khayr badan baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi salى اllahu alayhi waaalihi wasalam man طaala cumruhu waxasuna camaluhu qofkuu cumrigiisa dheeraado camalkiisana u wanaagsanaado soomaalidu way ku ducaysan jirtay soo maaha ilaahuna sii cimri dheer iyo camal suuban soo maaha dadka kaasaa ugu khayr badan markaa shar yaa ugu shar badan adduunyada qofka cumrigiisa uu dheeraado haddana camalkiisa uu xumaado waa qiyaasu didi weeyaan wa bididdiha tatamayazu alashyaa saas weeyaan marka ilaahay waxaad ka baryaysaa noloshaan inuu ziyaado kaaga dhigo fii kulli khayrin khayr kasta inuu ziyaado kaaga dhigo taasaad ku ducaysanaysaa wajcal ilmowta rabbiyo mowtkana ka yeel oo iiga yeel raaxatan lii mid raaxo aniga ii ah oon kaga raaxaysto min kulli sharin shar kasta ila mowdka buu raaxo noqdaa qofka xanuunsan ee i c u ku jira ma aragtay ee rafaadsan ee nolol iyo geeri aanan ku jirin qofkaasoo kale ilaahay inuu u raaxeeyo oo markaa dhibaatada adduunyada uu kaga raaxeeyo inuu allah subxaana wa tacaala ka baryo ama loo baryo waa shay markaa xadiidkan laga qaadanayo <coughs> alxamdu lilah wajcal ilmowta rabbiyow mowdka ka yeed raaxatan lii mid raaxa iya rabbiyow ka yeed min kulli sharin shar kasta markaa ilaan qofka muslimka ah waxaa weeyaan adduunyadan dhibkeeda markuu ka tago wuu ka raaxaysanayaa qofka munaafiqa iyo qofka dhibka badan ee faajirkana adduunyadan markuu ka tago waa laga raaxaysanaya nina wuu raaxaysan midna rasuulkeena sal اlahu alيه waslm baa sidaa yidhi xadiis ku sugan fi صaxiixayn rasuulkeena sal اlahu wa waalih waslm maal maalmaha ka mid a mura calayhi bijanaaza janaasa la soo mariyey rasuulkeennoo taagan faqaala wuxuu yidhi mustariixun waa mid raaxaystay iyo wamustaraaxu minhu waa mid laga raaxaystay inuu yahay qofkan meesha maraya saxaabadii way yaabeen waxay yidhaahdeen yaa rasuula اllaahi ma lmustariixu wاlmustaraaxu minhu midka raaxaystay iyo kan laga raaxaystay maxay yihiin noo sheeg rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alcabdu اlmu'min qofka mu'minka ah yastariixu wuxuu ka raaxaysanayaa min nasabi اdunyaa adduunyada dhibkeedii buu ka raaxaysan adduunyadan wadna xanuunkeedii iyo rafaadkeedii iyo amni daradeedii iyo khiyaanadeedii buu ka raaxaysan wa iyo dhibkeedii buu ka raaxaysanaya qofka muminkaa ah. adduunyada waa laga raaxaysan ilaa raxmat illaahi raxmadii alle subxaana wa tacaala buu geli qabrigii beer janna looga dhigaya alle subxaana wa tacaala nuur buu meesha u gelinayaa meeshaa ku raaxaysa ala leeyahay jannada dariishad looga furi gurigaagana wakaasaa la leeyahay markaa seexo oo hurud ayib wاlcabd اlfaajiru kan faajirka ahna oo ilaahay markaa ku kufriyey oo muslimiinta dhibay oo muminiintii dhibay yastariixu minhu waxaa ka raaxaysan alcibaadu addoommadiiba ka raaxaysan oo le ninkii ma geeriyooday alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ilaahay dadka waa uga raaxeeyey wاlbilaadu ardigiibaa ka raaxaysan dhulkii uu macaasida ku samayn jiray ilan dhulkan ilaahay baa uumay cibaada loo uumay ilaahay in lagu shukriyo lagu caabudo baa dhulkan loo loo uumay dhulkii baa ka raaxaysan wuxuu leeyahay marka kaas waana dhaafay buu leeya dhulkii baa odhanaya sida walbilaad washajaru geedihii baa ka haddaa raaxaysan qofka faajirka ah wadawaabu haddaa wixii dhulka socdayoo dhan xoolihii wax kastoo dawaabo dhulka ku kutuba ee dhulka ku socda ayaa ka raaxaysanaya qofka marka kaas waxa weeyaan mustariixun iyo mustaraaxu minhuwa ilaahay ha naga dhigo kuwa marka adduunyada ka raaxaysanaya qofka muslimkana markaa ducada inuu ku dadaalo weeyaan oo allah subxaanaه wa tacaala uu ka baryo wajcal ilmowta ziyaadata lii min kuli wajcal ilmowta raaxata lii min kuli shar buu rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam ku ducaysan jiray waa duco markaa sugan oo la doonayo qofka muslimka inuusan hilmaamin oo la xifdiyo haddaa dacooyinkan la dhegaysanayo ama kutubta lagu arkayo qofka muslimka waa inuu bractis gareeyaa weyaan waa inaad xifdisaa kitaabkii waad haysataa cajarkii baad dhegaysan kartaa micnihii jeebkuu kuugu jira markasta markaad ducaysanayso ku ducayso ducada sunada ku sugan ee rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku ducaysan jiray ee konton iyo sagaalaad waxaa ka mid ah inuu ohan jiray sal allahu alayhi waaalihi wasalam allahuma inii as'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghinaa baan ku weydiisanaya allaahuma allow inii as'aluka waxaan ku weydiisan rabbiyow alhudaa hanuun baan ku weydiisanayaa waa waxa ugu weynay allah subxaanaه wa tacaala laga dalbo weeyaan addoommada la doonaya inay weydiistaan ha laa ghinaa lahum canhu maxaa yeelay alle subxaanaه wa tacaala kama maaranno hanuun weydiiso markaa allah subxaanaه wa tacaala wاtuqaa ay attaqwى cabsi baan ku weydiisanayaa rabbiyow waxaan markaa dunuubta isaga ilaaliya macaasida akhlaaqda xun taasaan ku weydiisanayaa attuqaa baan ku weydiisanayaa ilan alle subxaanaه wa tacaala taqwo hadduusan ku siinin macaasaad ku dhacaysaa soo ma ah shayطaan baa ku kaxaysan soo ma ah saaxiib xun baa ku kaxaysanaya soo ma ah allah subxaanaه wa tacaala sidaasaa taqwo loo weydiisan markaa walcafaafa rabbiyow markaa cafaaf baan ku weydiisanayaa dhowrsoonoon baan ku weydiisanayaa atanazuh camaa laa yubaax wasiyaana wayaama ku weydiisan rabbiyow inaad ilaaliso dhowrsoonaan baan ku weydiisanayaa maala meel xun inaanan fiirin meel xun inaanan taaban meel xun inaanan istimtaac ku samaynin xubnahayga o dhan rabbiyow ii ilaali indhahayga rabbiyow ii ilaali farjiga iyo ilaali qalbiga iyo ilaali weeyaan taasaad ku ducaysanaysaa walcafaaf xaaraan inuu alle subxaana wa tacaala kaa ilayo calooshaada ka ilaaliyo afkaaga ka ilaaliyo kufri carabkaaga ka ilaaliyo alle subxaana wa tacaala uu ku sugo kelimada wanaagsan iyo dikr اllahi jala wacalaa taasaad weydiisanaysaa walcafaafa sidaa weeyaan walhinaa rabbiyow markaa waxaan ku weydiisanayaa hodantinimo inaad ku ducaysato alhinaa waxay leeyihiin culimmada qaarkood hina nafsi weeyaan hodantinimo ilaahayna ku siiyo uu kaa dhigo qof hodan ah dadka waxba aanan weydiisanaynin waxa maale allah dadka kale uu siiyey inaadan u haqaltaagin oo aadan baryin adigoo dhibaataysan hadda ilaahay uu kugu irsaaqo in qalbigaadii hodantinimo uu geliyo waa tira alxamdu lilah maanta qof iga fiican male ilaahay caafimaad buu u siiyey awlaad buu u siiyey irsaaqad xalaal buu isiiyey kafaaf buu isiiyey dadka qaarkiina iyagoo wax kasta haystay wax sii baryayaan marka ducadan waa duca aad iyo aad u fiican xadiidkan muslim baa soo saaray cabdullaahi ibnu mascuud baa rasuulka sal allahu wa waaalih wasalam ka warinaya waa duco fiicanoo intoo dhan waxay ku saabsan tahay arrimahaaga diintay ku saabsan yihiin hadda ducadaa wax ku saabsanoo adduunyo ilaahay la weydiistay male allahuma inii asaluka alhudaa hanuun baan ku weydiisan hanuunka haddaad heshana jidkii jannadaad ku taagan tahay watuqaa cabsi baan ku weydiisanayaa walcafaafa dhowrsoonaan baan rabbiyo ku weydiisanayaa waalhinaa hodantinimaan ku weydiisanaya rabbiyow inaad qalbiga markaa hodantinimo ii gelisood faqriga iga saartaan ku weydiisanayaa sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam oran jiray darsigeennana caawa intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin